bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina mxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiy raximah اllahu tacaala baabu karaahati اlkhuruuji min baladi waqaca bihi اlwabaau firaara minhu wa karaahati اlquduumi calayhi baabu bayaani karaahati اlkhuruuji bixidii in laga baxo cidda la nacay cadaynteediibuu u baab yahay min baladin beled laga tago oo laga baxo beledka oo waqaca bihi uu ku dhacay alwabaa-u cudurada faafo ay ku dhaceen cudur caam oo bush caam ah beled uu ka dhacay in laga baxo nicidda la nacay maxaa looga baxaana firaaran minhu ka cararid laga cararayo yacni cudurkaas ama geeri wa karaahati lquduumi gelitaankii nicidda la nacayna calayhi beledkaas cudurka xun uu ka dhacay in la galo daacuun ama shuban ama waxbaa socdo maalan ayb cuduradan marka bii-ada laga qaado ay faafisa yani meel uu ka dhacay beled uu ka dhacay bii-ada marka hawada iyo intay hawada wasakhaysnaato ay dadku marka cudur iska qaadaan caam ah marka ninkii ku jirana inuu ka baxo waa la karaahaystay isagoo cararay oo isleh marka cudurka ka cararo mowtkii ka carar ninka aan weli gelinna inuu tahluuka isgeliya maahn oo dalaq dhaho kii aan gelin ma gelayo waa ka joogaa qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi aynamaa takuunuu ayb meel kastood ahaataan yudrikkum idin haleele almowtu mowtka geerida idin haleeshee walow kuntum aaba ahaatiin fii buruujin qalcado mushayadatin aada loo adkeeyey dhufaysyo iyo qalcado la adkeeyeyba ku jira oo shub ah geeriyo un idin haleelay meela uga carari kartaan malaha waqaala tacaala alla waxa uu yihi walaa tulquu ha ridinina biaydiikum gacmihiina ila tahlukati ha ku ridinina tahluko labadii arrinba laba ayadoo munaasab uho keenay aynamaa takuunu yudrikum lmowtu waxay munaasab u tahay eh, qofka inuunan ka bixin walaa tulquu biaydiikum ilaa tahlukatini qofka aan ku jirin inuu galo oo tahluka isgeliyay diide iyo usoo qaatay imaamka raximah llahu tacaala wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana cumara bna alkhaaab radia allahu canhu kharaja ila shaami ayuu u baxay xataa idaa kaana markuu ahaa bisarqa meesha la yiraahdo laqiyahu waxaa la kulmeen isaga umaraau ljnaadi ciidanka umaradiisa sarqa marka waa qaryo oo dhanka xijaaj soo xigto oo shaam xaggeeda ah waay qaryo ah marka waxa uu yiri laqiyahu umaraau l ayaa la kulmeen ajnaadii umaradoodii ayaa la kulmeen umaraa ul ajnaadna marka wuxuu ka wadaa meesha falastiin iyo urdun iyo dimashq iyo ximso iyo qinasriin iyo dhulkaasuu ka wadaa abuu cubaydata bnuuljaraax iyo asxaabuhu ayaa la kulmeen fa akhbaruuhu waxay u sheegeen ana alwabaaa a bushiga qad waqaca inuu dhacay bishaami shaam inuu ka dhacay cudur caam ah qaala bnu cabaas waxa uu yihi faqaala lii cumar wuxuu igu yidhi udcu lii iigu yar almuhaajiriin alawaliin muhaajiriintii hore igugu yar wixii ka jooga fadacowtuhum waan u yeeray fastashaarahum waa la tashtay bal inuu galo iyo inaanu gelin shaam <clears throat> meesha waxaa laga qaadanayaa dadka cilmiga leh ee weliba waaweyne da-da in lala tashto muhaajiriintii hore halle igu wuxuuy fastashaarahum waa la tashtay wa akhbarahum wuxuu u sheegay ana alwabaaa cudurka bushiga ah bushigii qad waqaca bishaami inuu ka dhacay fakhtalafuu way iskhilaafeen marka inuu galo inuunan gelin ay isku khilaafeen fa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen kharajta liamrin arrin baad usoo baxday walaa naraa annaga ma arkayna an tarjica canhu inaad arrinkaas ka laabato ood iska noqoto annaga uma aragno wa qaala bacduhum qaarkoodna waxay dhaheen macaka baqiyatu nnaas waxaa kula jiraan ood wadataa adiga baqiyatu nnaasi dadka kuwii haray wa asxaabu rasuulillaahi iyo asxaabtii rasuulka akhyaartii dadkoodii akhyaartii ayaad arag ayaa macaaga ah oo kula jiraan iyo asxaabtii rasuulka walaa naraa anaga ma arkayna dhehen an tuqdimahum inaad gelisid calaa hada alwabaa'i cudurkan bushigan korkiisa inaad dhex gelisid annaga ma aragno ayay dhaheen fa qaala waxa uu yidhi irtaficuu kor noqda canii aniga iga taga oo iga kor noqda uma qaala waxa uu yihi idcuu lii alansaara ansaar iyo wac buu yidhi fadacowtuhum ugu yeeray buu yidhi faistashaarahum la tashtay fasalakuu iyaguna waxay qaadeen sabiila almuhaajiriina muhaajiriinta jidkii ay qaadeen oo kale wakhtalafuu wayna iskhilaafeen ka ikhtilaafihim iyaga iskhilaafkoodoo kale faqaala waxa uu yidhi irtaficuu canii iga kor noqdo iga taga uma qaala waxa uu yidhi idcu lii iigu yeer man iigu yeer qof kaana ahaaday huwa man kuba haahunaa meeshaan ahaaday oo min mashyakati qurayshin quraysh odayaalkeedii ah min muhaajirati alfatxi dadkii fatxu maka soo tegay oo soo hijroodayna ah yani dadkii fatxu maka islaamay fatxu maka kabacdi hijra waatii nabigu uu yiri laa hijrata bacda alfatxi fadacowtuhum waan ugu yeeray marka akhyaartii odayaalkii quraysh ee fatxu maka soo islaamay haleygu waco buu yidhi odayaalay ahaayeen niman khibrad iyo waxle ayb fadacowtuhum waan ugu yeeray falam yakhtalif calayhi isma khilaafin arrinkaa korkiisa minhum xaal ou iyaga ka mid yahay rajulaani laba nin isma khilaafin xataa fa qaaluu waxay yidhaahdeen naraa anagu waxaan arkaynaa an tarjica binnaasi dadka inaad la laabato ood celisid walaa tuqdimahum aadan gelinin calaa hada alwabaa'i bushigan korkiisa fanaadaa cumaru cumar waa dhawaaqay radia allahu canhu fi dadkii buu ka dhex dhawaaqay innii anigu musbixin kuwaa beriisanayaan ahay calaa dahrin gaadiid korkiis innii anigu musbixun mid waa beriisanayaan ahay subaxdii calaa dahrin gaadiid korkiisan kuwaa beriisanaya muxuu ka wada waa laabanaynaa gaadiidkeenaan fuulaynaa fa asbixuu idinkuna waa beriista calayhi ay calaa dahri gaadiidka korkiisa kuwaa beriista waa iska noqonaynaa faqaala abuu cubaydata bnu ljaraax radia allahu canhu ayaa wuxuu yidhi afiraaran min qadari illaahi cumarow ma sidaa waxaad u yeelaysaa afiraaran cararid oo min qadar illahi ilaahay qadarkiisa laga cararayo miyaad u yeelaysaa abuu cubeydana nin aada u weyn buu ahaa waa ninka cumar uu yidhi hadduu noolaalahay abuu cubayda isagaan madax ka dhigi lahay amiiruulmuminiin isagaan ka dhigi lahay laakiin ma nooleyn markuu cumar dhibanayo walidaalika cumar markuu dhintay lix qofood ayuu yiri laga soo bixiy hal qof oo madax noqdo wuxuu yiri hadduu abuu cubayde noolaalaha cid kale kuma badasheen meesha uu taagan yahay abuu cubeyda waa mansiladiis marka abuu cubeyda waxa uu yidhi afiraaran min qadarillaahi ilaahay qadarkiisa ka roor aada ka rooraysid oo ka ordaysid miyaa saas u yeelaysaa faqaala cumaru radia allaahu canhu cumar waxa uu yidhi low hayruka heyrkaa haddii uu qaalahaa dhihi lahaa nacam low qaala hayruka hadihi lkalimata keyrka haddii uu kelimadan dhehi lahaa qaalahaa uu dhehi lahaa yaa abaa cubayduka yaa abaa cubaydata low kayruka keyrkaa qaalahaa haddii uu dhehi lahaa kelimadan ya abaa cubaydata abu cubaydow yani la awjactuhu darban waa tumi lahaa aduu adiga qofaan ahayn warkaas uu kasoo bixi lahaa u dhehi lahaa wa kaana cumaru cumar waxa uu ahaa yakrahu inuu nacayo khilaafahu khilaafkiisa nacam buu yidhi haa jawaabta cumar fiirma nacam ayuu yidhi haa nafiru min qadar illaahi ilaahay wuxuu qadaray ayaan ka carar eh, nafiru min qadarillaahi ilaahay qadarkiisaan ka cararaynaa xaggiisa ilaa qadarillaahi baan u cararaynaa haddana ilaahay qadarkiisa nacam buu yiri qadarka allaan ka cararaynaa qadarka allaana u cararaynaa oo hadda meeshaan haddaan ka tagno oo aanan gelin ilaahay qadarkiisa unbay ku dhacday iyadaan ilaahay qadarkiisa meelna loogama bixi haddaa shay ka cararta shay kale u cararta qadar alla unbaa u carartay ilaa adduunka kullu shay waa wax ilaahay qadaray waaye ara-ayta bal ii sheeg buu yiri low kaana laka ibilun geel haddii aada leedahay fa habadad ay hoobato geeli ou daato waadiyan tog ou ku daato ayb waadi lahu ay u sugnaatay waadigaas cudwataani laba geesood ixdaahumaa labada gees khasbatun ay barwaaqo tahay waluqraatan kalena jadbatun ay abaar tahay ka waran geel haddii aan leedahay fara badan oo geeli laba dhinac doox labadiisa dhinac uu ku kala yaaco oo midna uu markaa helo qaybtii barwaaqada ahayd midna oy qeybtii abaarta ahayd alaysa soo maahan buu yidhi in racad hadday daaqdo alkhasbata meeshii barwaaqada ahayd haddii ay daaqdo racathaa biqadarillaahi ilaahay qadarkiisa tu ku daaqday inay ku daaqday wa in racat haddii ay daaqdana aljadbata meesha abaarta ay qalalan racathaa biqadarillaahi inay ku daaqday ilaahay qadarkiisa inay ku daaqday soo sidaas ma aha qaala waxa uu yidhi markaa nacam abu cubayda markaa waxa uu yidhi haa qaala waxa uu yidhi fajaa cabdiraxmaan ibni cawf ayaa yimid radia allaahu canhu wa kaana wuxuuna ahaa cabdiraxmaan mutaqayiban mid maqan fii bacdi xaajatihi xaajadiisa qaarkeed ayuu ku maqnaa oo xaajo gudashuu ku jireenkaadi wa lamid waxbuu ku maqnaa xaajo faqaala waxa uu yidhi ina cindii aniga agteyda min hada kan cilman cilmi ayaa ahaaday ina cilman cilmi ah cindii aniga agteyda ahaaday min hada kan aada isku haysaan <clears throat> oo waa maxay cudurku haddii uu ka dhaco beled inaan la gelin kan ku jirana uusan ka bixin aniga cilmi baan u fiirsa marka meesha ina cindii min hada cilman buu yiri cilmiga marka waa maxay xadiidka nebiga waa cilmiga samictu rasuul allahi sal allahu alayh waali wasalam yaquulu nabigoo dhahayaan maqlay idaa samictum haddii aada maqashaan bihi daacuunkii bihi bidaacuuni biardin dhul aada ku maqashaan falaa taqdamuu falaa taqdumuu hagelinina calayha calayhi dhulka ha gelinina waidaa waqaca haddii uu dhaco biardin dhul uu ka dhacana wa idinku biha ay fiiha dhulka aad ku sugan tihiin falaa takhrujuuha bixinina firaaran minhu ka cararid aad ka cararaysaan isaga bis markaab la kala saaray faxamid allaha tacaala alla ayuu ammaanay faxamid allaha tacaala ilaahay baa waxaa ammaanay cumaru cumar cumar allow ammaanay radia allaahu canhu wansarafa waana gadoomay waa iska tegay mutafaqun calayhi waalcudwatu jaanibulwaadi dooxada dhinaceeda xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa saxaabada haddii aysan aayad iyo xadiid masalada u haynin iyaga ayaa tasha jiray waa ijtihaadi jireen ijtihaad ayay samayn jireen haddaysan masalada cilmi aayad iyo xadiid markaa u haynin ayb sida cumar ou yeelay haddii laakiin xadiidka nebiga uu yimaado say ugu kalsoonaayeenna waa arkaysaa oo markii hore tala unbay ahayd markii xadiid nebi meesha lasoo dhigay cumar go-aankiisii ou qaatay waa ku adkaystay markaas nacam ilaahay buuna ku mahdiyey ilaahay ijtihaadkiisa waafajiyey xadiidka nebiga sala allahu calay ali wasalam ilaa cumar iyo ma aynan gelin weli marka inay galaan ma aha meesha cudurka uu ka dhaco ay doontaan ma aha ayb qofka ku jiraan inuu ka baxo maaha iyo cumar jawaab wanaagiisa iyo sida uu caqligiisa yacni iyo cilmigiisa iyo siday u badnaayeen oo markii la yihi qadar alla maa ka cararaysaa markaasuu yihi nafiru min qadar illahi ilaa qadar illah ilaa bani aadamku wuxuu ku gadgadoomaa waa qadar alla une oo haddii masalan hadda meeshaan laga tago oo layska dhaafo maaha in qadarkii alla laga tegayba oo m wax kale qofka bani aadamka isaga uu iska samaysanayo wuxuu rabo ma aha masaladii ugu baabeystayna xadiidka waa u daliil oo hadduu meel ka dhacna inaan la gelin qofka ku jirana uusan ka bixin waa nidaam marka wiqaa'i ah waay oo ka hortag ahba wacan usaamata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaala nabigu waxau yidhi idaa samictum haddii aada maqashaan adaacuuna daacuunkii biardin dhul ah ku maqashaan falaa tadkhuluuhaa ha gelinina waidaa waqaca haddii uu dhaco biardin dhul uu ka dhaco wa antum idinkuna fiiha aa dhexdeeda tiinood ku dhex jirtaan falaa takhrujuu minha ha ka bixinina mutafaqun calayhi baabu takliidi fii taxriimi sixri sixirka xaaraantinimadiisa adkeynteedii caddeynteediibuu u baab yahay adkayntii cadaynteediibuu u baabaya fii taxriimi sixri sixirka xaaraantinimadiisa la adkeeyo qaala allahu tacaala alla waxau yihi wamaa kafara suleymaanu sulaymaan ma kufrinin walaakina shayaadiina shayaadiinta kafaruu kufriyeen maxaa dhacayna yucallimuuna annaasa dadka ayay baraayiin asixra sixirkay dadka baraayeen wacan abi hurayrata marka sixirku waxaa weeyaan shay latiif ahoo qarsoon oo aan la arki karin oo waxa waaye taahiirna leh ayb waana noocyo badan yahay dadka ku shaqaystaana kama marna shaydaan inay kaalmaystaan waa dad shaydaankii calaaqa la leh oo shaydaankii kaalmaysto mar walbo ayb qaala allahu tacaala alla waxa uu ayb wamaa kafara sulaymaanu walaakina shayaadiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixra dad waxaa jira marka sixirkiiba ka dhigaaya in la barto inayba waajib tahay si mucjisadii iyo sixirka loo kala sooco mucjisadii wax kale loo kala sooco waxaasna wax ka jira ma laha maxaa yeeley iyadoon sixir la baranin ayaa mucjizo nebi iyo lakala fahmi karaa khuraafaadle wixiisa ibnu kathiir aad baa marka arrintaa fakhru raasi ayuu aada ugu radiyey kitaabkiisa tafsiirka watabacu maa tatlu shayaaiin markuu ka hadla aad radi aad u kooban oo aada u qiimo badan buu ku radiyey meesha marka laga fiirsho wacan abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaal nabigu waxau yihi ijtanibuu ka dheeraada asabca almuubiqaati todobada wax halaagto todobada dembi qaaluu yaa rasuul allahi waxay yidhahdeen wamaa huna qaala ashirku billaahi waay wasixru weeyaan waqatlu nafsi alatii xarama allaahu nafta ilaahay uu xarimay dilkeeda ilaa bilxaq in lagu dilo maahna in la dilo nafta la gooyo wa aklu ribaa ribadoo la cuno wa aklu maalilyatiimi oo la cuno agoonka maalkiisa watawalii yowma zaxfi maalinta safka gaalada muslimiinta iskula jiraan oo la cararo iyadoon la xeeladaysanaynin waqadfu lmuxsanaati lmuminaati alghaafilaati haweenka dhowrsan ee mu'minaadka ah ee zinada iyo waxaa lagu tuuraayo ka dhoohanba oo aan qalbigoodaba xataa aynan ku jirin oo la qadfo la caayo muttafaqun calayhi markaa wasixrudaasuu ka rabaa shirkigaa lagu xijiyey waa inuu aada u daran yahay sixirka marka baabu baabunahyi iska reebidii cadeynteedii buu u baabyahay can ilmusaafarati safar la safrid layska reebo bilmusxafi musxafka lala safro ilaa bilaadi lkufaari gaalada bilaadooda loola safro idaa khiifa waa goorba laakiin haddii laga cabsanaayo wuquucuhu dhicitaankiisa biaydil caduwi cadow gacantiisa inuu ku dhaco haddii laga baqaayo marka inaan musxafka lala safrin oo aan dhul gaala lala aadin haddii laga cabsana iyaga gacantooda inuu galo ilaa iyagu marka hadduu gacantooda galo xumaanay wax xunay ku samaynayaan can ibni cumara radi allahu canhuma qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nabigu waa reebay an yusaafara in lala safro bilqur-aani qur-aankii ilaa ardi alcaduwi cadowga dhulkiisa in loola safro nahyigu marka waa diida cadow gacantiisa gelayo xumaan ku sameynaya nahyigu taxriim ayaa lagu xambaaraa marka in laga gadana ma aha cadow in laga iibiyo saa u gacantiisa ku galana dabcan ma aha baabu taxriimi isticmaali inaa-i dahabi dahabka weelkiisa isticmaalkiisa xaaraantinimeynteedii buu u baab yahay wa inaa-i lfidati iyo fidada weelkeeda fi lakli lagu isticmaalo cunisti walshurbi cabidi wadahaarati dahaaro ahaan loo isticmaalo wasaa'iri wujuuhi listicmaali iyo isticmaalka wejiyadiisa kaloo dhan weel dahaba iyo weel fidaa in la isticmaalo can umi salamata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaala nabigu waxau yihi alladii midka yashkan yashrabu cabaayo fii aaniyati lfidati fidada weelasheeda wax ku cabaayo inamaa yujarjiru wuxuu kaga qururucsiinayaa fii batnihi calooshiisa naara jahannama inamaa yujarjiru wuxuu kaga qururucsiinayaa jarjarada waxaa weeyaan marka aada biyaha cabaysid codka qofka laga maqlo qabqabqabtaas wuxuu kaga qabqabsiinayaa fii badnihi calooshiisa naara jahanama jahanama naarteeda mutafaqun caleyhi waa inuu xaaraam yahay marka haddii marka la reebay in wax lagu cabo in lagu weysaystana waa la reebay maxaa isticmaalkaa ka dhexeeya labadooda haddii wax lagu cabana waa la isticmaalay haddii lagu weyse qaatana waa la isticmaalay wafii riwaayati lmuslimiin ina aladii midka yaakulu cunaayo ow yashrabu ama cabaayo fii aaniyati lfidati fidada weelasheeda wax ku cabaaya silvarka iyo iyo dahabka inamaa yujarjiru fii badnihi naari jahannam wacan xudayfata radi allahu canhu qaala ina anabiya sal allahu alayh ali wasalam nabiga nahaanaa wuxuu naga reebay can ilxariiri iyo wadiibaajibuu naga reebay xariirtii iyo diibaajkiibuu naga reebay waa anwaac xariirtii kamid a washurbi cabidi fii aaniyati dahabi lagu cabo dahabka weelashiisa iyo walfidati fidada weelasheeda lagu cabo wa qaala waxa uuna yidhi hunna iyagu lahum gaaladaa iskale oy usugnaatay sugnaatay fi dunyaa adduunyada wahiya iyaduna lakum idinkaa iskale fi laakhirati tan dambe aakhiradii yani sababka xadiidkan wuxuu noo cadeeya loo reebay sababku waxay tahay inaan gaalada laysku shabihin iyaga ayaa ku cabo adduunyada marka la joogo dahab iyo fida iyo waxaas jecel idinkuna aakhirad ku cabaysaan marka ku dayanina adduunyada ha ugaga dayanina marka hunna lahum marka laleeya waa loo baneeyeyna ma laga wado uma banaano ayaga xataa xaaraannimo iyo takaburay ugu cabaayeen iyo kibir dirti wfii riwaayati fi saxiixayn can xudeyfata radi allahu canhu samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqle laa talbasu lxariira xariirtii ha labisanina wala diibaaja diibaajkana ha labisanina ayb waa wax xariirta ka mida walaa tashrabuu ha cabinina fii aaniyati dahabiyi walfidati weelka dahabka iyo fidada ha ku cabinina walaa takuluu cuninina fii sixaafihaa xeeradeeda ha ku cuninina xeero dahaba iyo xeero fidaana waxbaa ku cuninina rag iyo dumar waa ka siman yihiin midaan marka wacan anas bni siriina qaal kuntu maca anas bni maalik ayaan aha radia allahu canhu cinda nafarin dad agtooda min almajuusi dad markaas dadkaasoo min almajuusi majuusta ka mid a fa jii-a ayaa la keenay faaludaj ayaa la keenay wax la cuno qudaar calaa inaa-in weel saaran weelka oo min fidatin fida ka ahaaday ayb nooc xalwada kamid macmacaan la cuno xalwada oo kale ah weel fida abaa ah lagu keenay falam yakulhu macunin faqiila lahu waxaa lagu yidhi xawilhu wareeji faxawalahu waa wareejiyey calaa inaa-in buu ku wareejiyey weel min khalanjin ah, alwaax laga sameeyey wajiia bihi waa loola yimid fa akalahu waa cunay markaa kii keenay baa marka waxaa lagu yiri war weelkan ka qaad waxaan weelkan fidaduu nacaya anase oo xaaraam in wax lagu cuno eh ka qaad ee weel kale ku wareejiy weel kale lagu wareejiye waa loo keenay waa cunay markaa wajiia bihi waa loo leeyimid faakalahu waa cunay rawaahu lbayhaqiyu biisnaadin xasanin marka waa inaan lagu cuni karin baabu taxriimi lubsi rajuli thawban musacfaran ayb baabu bayaani taxriimi lubsi rajuli ninkii labisashadiisii xaaraantinimadeedii buu u baabyahay thawban mara ou labisto marada oo muzacfaran la zacfaraaneeyey mara zacfaraan la geliyey oosaa jaallo looga dhigay marada hadii iskeed jaallo utaa dhib malaa laakiin haddii zacfaraan la geliyo lagu midabeeyey ninka inuu labistaa ma aha can anasin radia allahu canhu qaala nahaa nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu waa reebay an yatazacfara rajulu ninka inuu zacfaraanaysto oo maradii u gashto zacfar geliyo mutafaqu calayhi wacan cabdillaahi bni camr bni alcaas radia allaahu canhuma qaal ra-a nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu arkay calaya korkeyga uu ku arkay thawbayni laba maro ayb mucasfarayni cusfur la geliyey huruud la geliyey faqaala waxa uu yidhi ummuka amaradka bi haada hooyadaa maasaan ku amartay yani istifaam marka waxaa weye inkaari oo kale hooyadaa ku amartay qultu waxaan idhi aqsiluhumaa ma dhaqayaa qaala waxau yidhi bal axriqhumaa gub wafii riwaayatin faqaala waxau yihi ina haadihi tani min hiyaabi lkufaari gaalada dharkooda waa falaa talbasa aan la bisanin gubtaas marka maqaama zajri inay nebiga uga soo baxda laga canaan weyneynaya qalbigiisa ku weyneynaya ayb marka hadduu qofka iska dhaqo midabka ka baaba-o oo laga zuuliyo midabkii wax dhiba ma laha wuxuu nabiga marka maxaa lagu cileeyey gaalada dharkooda waal marka dhar gaalo u khaas ah oo iyaga keligood ay xirtaan oo iyagu ay dhaqan u leeyihiin in la xirta inaynan banaaneyna laga qaadanaya meesha dadka marka dhahaya wax walba qalbiga le waay dhib male yani qalbig qalbigaaga qalbi gaalada jecelo noqonaya haddii aad iyaga daahirkaaga oo kale a ah u ekaysiiso walidaalika qofku wax uu sameynaya inuu iska feeriyo qofku marka u ekaanshada banaanka ah waxay dhaxal siinaysaa qofka qalbigana inuu ka jeclaado hadduu qalbiga ka jeclaadana waaba halaagsamaya qofkii marka ayb walidaalika waxaa arkaysaa qof laba timihi labada dhinac u jaranayo intaa waxuu rabaa inuu gaalada isu ekaysiiyo oo helo mid waxaa arkaysaa funaanada isboorta inta soo qaatay dhabarkiisii gaalkii magaciisa uu ku qoran yahay qofkan marka meeshaan kusoo qortay qalbiyanna waa u jecelyahay shaki male macquul maa qof qalbiga uu ka necban yahay inuu dharkiisa soo xirto qofkaan haddii qalbigaaga marka uu gaalkaas jeclaado oo saxaabadiina uu kasii jeesto waa lagu yaabaa marka man tashabaha biqowmin fahuwa minhum waxaa kaloo kabasii daran taas funaanadihii ay qaadanayaan qaarkood calaamadii kirishtada ayaa uga dhigan xabadka weliba qalbigay uga dhigan tahay wadamadaas calankooda waa lagu leeyahay ama yani kirishadii say ahaataba ayaa uga taala halkaas iyadoo calaamada ku dhegan ama garabka uga dhegan masaajidkii buu la soo gala haddii laga celiyana wuxuu leeyahay maxaa ka macnaa ani qalbigay waxaan kuma jiraan dadka ilaahay ha ka cabsadaan waxaasna ha iska dhaafaan ilaahay hortiisa inaad la taagnaato calaamad kirishto ama calaamad xun wax fiican ma aha ayb marka qofkii aan ogeyn ha ogaado ha ku baraarugo ayb nabigu waa kan wuxuu le ina hadihi min hiyaabi alkufaar dadka qaarkoodna intay ka qabaan xumaan iyo xumaantii ay qurxiyaan ayaa dharka waxay leeyihin dharkaas dhar carbeed waay ma rabno ayb dharkan dhar carbeed waay waayahay dharkii soomaalida lagu yaqaana qaado laba goo cadcad xiro waayahay haddaad tan tiraadid dhar dhar carbeed waay adigana waxaa lagu leeyahay dharkan aa wadato dhar gaalaad waay marka annaga yurub iyo carab yaa noo dhowna carabtaa noo dhow maxaa yeele carabtu iyada waxaa waaye islaanimaan wadaagnaa islaamnimaa naga dhexayso wadaagna waxaa laga yaabaa inuu ku yihahdo dharkan carabka gaalka aba waa wataa yaa badan marka carabka gaalka iyo kan muslimka midka muslimkaa badan <clears throat> kan gaalka isagaa mukhaaladada uu dheehay muslimka dartii ayuu dharkaas u xiranaa markuu dalka wadamada muslimiinta uu joogo ayb marka nin laga badan yahay maaha inaad marka wax ah, ku cilaysa maaha ayb <clears throat> marka dharku waxaa jiro dhar gaalada u khaas ah lama ogola kaas in la xirto marka wixii aan iyaga khaas u ahayn oo qofka markii lagu arka aan gaalo aynan kusoo dhacaynin oo dadku isla wada leeyihiin oo kale wax dhiba male kaas ayb rawaahu muslimun xadiidka muslim baa wariyey ina haadihi tani min hiyaabi lkufaari weeyaan buu yiri gaalada dharkooda falaa talbasa halabisanina ha labisanin buu ku yiri rawaahu muslim baabu nahyi iska reebidii layska reebay cadaynteediibuu u baabya can samti yowmin maalin aamusitaankeeda ila leyli ilaa habeenkii la aamuso qofka inuu nader ku galo uu yiraa aniga maanta dhan aamusnaana ma hadlaayo afka iskuma qaba ma afka ma kala taagayo waa aamusnaanaya ayuu yiri ilaa iyo habeenkii taas marka cidda la nacay waxyaabahaas marka budiistaha ayaa wax ku caabudo waa min cibaadaati lmushrikiin ay ka mid tahay buudiistaha waxaa arkaysaa meelu fariisanaa maanta dhan jamaacada waxaa la amray inaysa hadlin maanta dhanna ay fiiriyaan meel mucayana marka maanta dhan saas meeshaa unbuu fiirina aamusan yahi waxaasuu ilaahay ku caabudaa adeygaas iyo rafaadkaas wax kasoo galaana aynan jirin can caliyin radi allaahu canhu qaal xafidtu can rasuuliillaahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga waxaan ka xifdiyey laa yutma agoontinimo ma jirto bacda ixtilaamin qaangaarinimo ka gadaale mar haddii la qaangaaro agoonnimo ma jirto walaa sumaata aamuswalaa sumaata yowmin maalin aamusitaankeedna ma jira ila leyli ilaa habeenkii la aamusnaado rawaahu abu daawuuda biisnaadin xasan qaala alkhaaabiyu fii tafsiiri hada alxadiidi waxa uu yidhi isagoo xadiidkan fasirayo kaana min nusuki aljaahiliyati jaahiliyada acmaashooda waxaa ka mid ah asumaatu in la aamuso fanuhuu waa la reebay marka fi filislaami islaamka dhexdiisa can dalika arrinkaa wa umiruu waxaa la amray bidikri inay alla xusaan walxadiidi sheekeeyaan bilkhayri ay ku sheekeeyaan qofka inuu khayrka ka aamuso ma aha inuu alla xusi waaye ma aha ayb waa min acmaali iljaahiliya marka tan laftirkeeda masaladii hadda aan ka hadlaynay waaye oo in lagu daysado gaalada maaha waxyaabahan oo kale looga daydo wacan qays bni abi xaazimin qaal tobankuu ka wariyay lyii qays bn abi xaazim alcashara almubashiriina lahum biljana suyuudi midkii u dhahayay waqaysun maa lahu nadiiru alfiyadiisa uu ku dhahay wacan qays bni abi xaazimin qaala dakhala abu bakrin sidiiq ayaa galay radia allahu canhu calaa imra'atin haweeneyba usoo galay min axmasa ahayd qolada yuqaalu lahaa zaynabu la yiraahdo fara-aahaa wuxuu arkay laa tatakalamu inaynan hadlaynin fara'ahaa wou arkay laa tatakalamu xaal aysan hadlaynin faqaala waxauu yidhi maa lahaa maxaa shanigeedu ahaaday laa tatakallamu aynan u hadlaynin faqaaluu waxay yidhaahdeen xajad way xajisay musmitatan iyadoo aamusayso iyadoo tu aamusaysa ah faqaala lahaa waxau yidhi takalamii hadal fa ina haadakani laa yaxulu ma xalaal aha haadakani min camali ljaahiliyati weeyaan jaahiliyada camalkeeda fa takallamad way hadashay marka rawaahu lbukhaariy shaygan marka inuu abubakar min acmaali iljaahiliya ku tiriyo waxaa laga qaadanayaa marka uu nebiga un ka maqlay inay tahay baabu taxriimi intisaabi alinsaani ilaa gayri abiihi wa tawaliihi mawaaliihi baabu bayaani taxriimi intisaabi al insaani qofka u nisba sheegashadiisa xaaraantinimadeeda caddaynteedii u baab yahay ilaa gayri abiihi aabbihii dhalay aabba aan qof aan ahayn aabbihiis keyrkiis inuu u nisba sheegto oo hebelaa idhalay uu yidhaahdo ama ina hebelaan ahay inuu dhaho lama ogola watawliyati ayr watawaliihi iyo ka mawla dhigashadiisa inuu ka mawlo dhigto hayra mawaaliihi dadki isaga xoreeyay dadaan ahayn intaa waa maxay nicmada oo qofaan lahayn la siiyaa la diida qofkan aabihiisaa dhalay isagaa nicmo ku leh ilaahay kadib waa inuu u qiro marka laakiin hadduu yidhaha ani hebelaa idhaloon xoolahayga iyo ixsaankayga u geyna waa nin markaa nicmadii meelaysa lahayn dhigay waay oo nicmadii ku kufriyey addoonkuna waa lamid ninkii xoreeyaa nicmo kuleh inuu nin kale mawlo ka dhigta ma aha can sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaala nabigu waxauu yihi man iddacaa qofkii sheegtay ilaa kayri abiihi aabihi aabba aan ahayn qofkii sheegto wa huwa isaga oo yaclamu og annahu hayru abiihi aabihi inuunan ahayn qofkaasi faljannatu jannadii xaaraamun weyaan mid xaaraam caleyhi korkiisa xaaraan ka ah jannada waa ka xaaraam marka maxay noqonaysaa naartuu galmuttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidkan wariyeen wacan abi hurayrata radia allaahu canhu can nabiyi sala allahu aleyh waali wasalama qaala nabigu waxa uu laa tarqabuu can aabaa'ikum aabbayaalkiin ha necnina faman ragiba qofkii naco can abihi aabihiis qofkii naco fa huwa kufrun waa gaalnimaba waa kufri kufrun duuna kufrin muttafaqun calayhi abaalkii lagu lahaa ayuu dafirayaa mana la rabo qofku inuu dhibsada maaha waalidka fahuwa kufrun muttafaqun calayh <clears throat> wacan yaziid bni shariiki bni taariqin qaal raaytu caliyan baan arkay radia allahu canhu cala almimbari mimbarka korkiisa uu saaran yahay yakhdubu xaal uu qudbaynayo fasamictuhu yaquulu ra caliyan baan arkay radia allahu canhu cala almimbari xaal mimbarka korkiisa uu ahaaday ama cala almimbari baan ku arkayba yakhdubu xaal uu qudbaynayo fasamictuhu yaquulu waxaan maqlay isagoo dhahayo laa wallaahi baan ku dhaartee <clears throat> maa cindanaa agteenna ma ahanin min kitaabin kitaab kitaabka oo naqrauhu aan akrinayna inaga haddaan aalu beytnahay kaligeen aan akhrisanno maya ilaa kitaab allahi ilahi kitaabkiisa un mooyaane yaan agteenna ahaaday iyo wamaa waxa fii haadihi saxiifati warqadan ku qoran fa nasharahaa waa soo fidiyey warqadii wixii ku qornaa <clears throat> faidaa fiiha waxaa dhexdeeda oo ku qoran asnaanu libili geela da-ihiisa geela sanadihiisa <clears throat> geela lagu bixiyo <clears throat> diyada iyo waxaa lagu bixiyo da-yaalkiisa iyo waxaas iyo wa waxyaabo fa fiiha waxaa dhexdeeda aba warqada asnaanul ibili geela da-ihiisa da-aha oo jiro yani guyaalka oo jiro iyo wa ashyaau waxyaabo min aljiraaxaati jiraaxaadka ka mid ah wa fiiha waxaa dhexdeeda ahaaday qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi almadiinatu madiina xaramun weeyaan xaram <clears throat> maa bayna cayrin buurta cayr la yiraahdo ilaa thawrin ilaa thawr inta udhexayso faman axdaa qofkii soo darisiiye fiiha madiina dhexdeeda xadaan wax cusub oo dembi ah fisqi ama bidca toorara noqdee shirkigana kaba daran aw amase awaadumo muxditan qof dambaabay oo wax soo darisiiyey ninkii dhabarka gashto oo difaaco <clears throat> fa caleyhi lacnat ullaahi ilaahay lacnadiisa korkiisa ahaata walmalaaikati iyo wannaasi ajmaciin lacnadii alle malaaigta lacnadeeda iyo dadkao dhan <clears throat> laa yaqbalu llahu ilaahay kama aqbala tacaalaa minhu qofkaa xaggiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha sarfan walaa cadlan farad iyo sunno midna kama aqbalo dimat lmuminiina ayb ayb waxaa kaloo la yiraha sarfan towba ilaahay kama aqbalo maxaalad walaa cadlan furashana kama isfurtana kama aqbalo dimat lmuslimiina muslimiinta dimadooda waaxidatun mid waa yascaa bihaa waxaa u socda adnaahumkan ugu liito midka ugu hooseeya ayaa magangeliyada muslimiinta u socon karo oo wax magangelin kara qofka ku qof muslima magangeliyo in loo dhaafo ayb haddayna wax kale jirin markaas faman akfara musliman qof muslima qofkii ballanta uga baxo oo cahdigiisa buriyo akhfara marka waxaa cahdigiisa buriyo faman akhfara musliman facaleyhi korkiisa lacnat ullaahi walmalaaikati wannaasi ajmaciin lacnadii alle iyo malaa-igta lacnadooda iyo dadka lacnadeeda oo dhan dhammaantood korkiisa ha ahaato laa yaqbalu llahu minhu ilaahay kama aqbala yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha cadlan walaa sarfan farad ama sunno ama cadlan furasho walaa sarfan towbana kama aqbala ama xeelad kale waman iddacaa <clears throat> marka ilaa waxaaska tegaya towba lagama aqbalayo laga wada laakin hadduu wixii ka tago adduunka isagoo joogo ka towbadkeeno waa laga aqbalaya waman idacaa ilaa gayri abiihi aabihi aabba waxaan ahayn qofkii sheegto aw intamaa ama u abtirsado ilaa gayri mawaaliihi mawaalidiisa cidaan ahayn dadki isaga xoreeyadadaan ahayn mawle ka dhigto fa calayhi lacnat ullahi waalmalaaikati wannaasi ajmaciin laa yaqbalu llahu minhu yowma alqiyaamati sarfan walaa cadlan mutafaqun calayh dimmatu lmuslimiina ay cahduhum waa ballantooda wa amaanatuhum iyo amaanadooda wa akfarahuna naqada cahdahu ballantiisii buu buriyey <clears throat> khafara haddii uu yiraahdana waa u sugay waa ballantii wa sarfuna atowbatu waqiila alxiilatuna waa layidhi waalcadluna alfidaau furashadii wacan abi darin radia allahu canhu anahu samica rasuula llahi sala allahu alayh wali wasalam nabigu maqlay yaquulu isagoo dhahayo laysa min rajulin laysa ma ahaanin min rajulin nin xaggiisa ninkaasu idacaa sheegtay ligayri abiihi aabihii qeyrkiis sheegtay wahuwa isaga oo yaclamuhu og isagoo og aabihii dhalay aabba aan ahayn sheegtay ilaa kafara wax kale ma ahanin ilaa kafara waa kufriyey waman idacaa qofkii sheegto maa laysa lahu waxaan u sugnaanin isaga una lahaynna falaysa minaa nagama mid ah waliyatabawa maqcadahu min annaari ana diyaarsado meeshii uu naarta ka fariisan lahaa naarta haggaraa laga wadaa macnaha waman dacaa qofkii sheeg uh, yeero rajulan nin bilkufri kufri ugu yeero oo yaa kaafir yiraa aw qaala ama yiraahdo caduwallaahi yaa caduwallaahi yiraahdo walaysa kadalika sidaadaasna ounan ahayn qofkii walaysa huwa isaguna ounan ahayn kadalika sidaas ilaa xaara calayhi korkiisa kusoo noqonaya kufrigii muttafaqun calayhi wahada lafdu muslimin <clears throat> qeybahan dambe marka waana soo mareen baabu taxdiiri min irtikaabi maa naha allahu caza wajala ow rasuuluhu sala allahu alayhi waali wasalam canhu ayb marku kitaabu lumuuri almanhiyi canha marku soo sheegayba wuxuu ku gebagabaynayaa baabab tusaayo si guud wax allaala wixii nebigu uu reebay wixii alla reebay in laga haro baabu taxdiiri digitaankii in laysaga diga cadaynteediibuu u baabyahay min irtikaabi maa shay koridiisa naha allaahu casa wajalla alla uu reebay ow rasuuluhu sal l slam ou reebay canhu maaga xaggiisa ale rasuul ay reebeen in layskaga digo qaala allahu tacaala alla waxau yihi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi ha ka digtoonaadeen kuwa amarkiisa khilaafayo nebiga amarkiisa an tusiibahum inay ku dhacday asiibto fitnatun fitno ow amase yusiibahum inuu asiibo cadaabun cadaab aliimun xanuujiyo waqaala tacaala alla waxau yihi wayuxadirukum allahu ilaahay wuxuu idinkaga digayaa nafsahu nafsadiisa iska ilaaliya war alla nafsadiisu idinkaga digayaa ma ilaahay baa ku dhacdaan ma ku dhacdaan iska ilaaliya marka waxuu idinka reebay dheeldheel ha ka dhiganina dhabka dhigta kana hara <clears throat> waqaala tacaala alla waxau yihi ina badsha rabbika rabbigaa qabashadiisa la shadiidun mid aada u darnaan badan ilaahay hadduu ku qabto kama foka kartid wa qaala tacaala alla waxau yihi wakadalika sidaadaa sidii ummadahaas hore loo halaagay oo kale yaa aqdu rabbika rabbigaa qabashadiisu ay tahay idaa haddii akhada alquraa magaalooyinka uu qabto waalxaal hiya iyada oo daalimatun mid dulmi fashay ah in akhdahu qabashadiisa aliimun weyaan mid mulimun weyaan mid xanuujinayso shadiidun aada u daran weli ina akhdahu qabashadiisa aliimun mulimun waaye ku xanuujinayo shadiidun aada u daran can abi hurerawacan abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal in allaha tacaala alle yaqaaru waa qiiroodaa ilaahay wuu qiiroonaya alleh waqayratullaahi ilaahay qiiradiisana an yatiya almar-u qofka inuu la yimaado weeyaan maa xarama allahu wuxuu ka xarimay alle caleyhi korkiisa uu ka xarimay muttafaqun calayhi qiirada ilaahayna <coughs> adoonku inuu la yimaado waa wuxuu ka xarimay ayb maa xarama allahu calayhi marka qofka bani aadamka wax uusan jeclayn haddii qof sameyna uu arko wuu qiiroonaya allana wuu qiiroodaa laakiin qiirada alle qiiro bani aadam isku mid maaha laysa ka mithlihi shayin wasabasir marka adigan haddaa ka qiiroonaysa waxaa xumaan u aragta famaa baaluka ilaahi subxaana wa tacaala wax uu reebay addoonkiisu xaaraan ku jira haddii uu arko wuu qiiroonaya ilaahay waana nacaya arrintaas <clears throat> marka iska ilaali marka wax alle ee rasuul ay reebeen yaa lagugu arkin <clears throat> ma ali walba qofka in wax loo sheego un maahan oo u fududaysto ayb xadiidkanna waana soo maray baabu maa yaquuluhu wayafcaluhu man irtakaba manhiyan canhu marka kitaabkan aada u alifay musanifka alifay raximah llahu tacala allah u naxariisto <clears throat> umuurtii alla uu reebay buu mid mid wix uu sheegi kari u sheegay markaasuu laba baaboo muhima ku gebagabeeyey horta iska ilaali inaa xumaan ku dhacdo war wax ilaahay kaa reebay allihii weynaa ee ku abuuray cadaabkiisu darnaa naftiisana uu iskaga kaadigay wuxuu reebay ha ku dhicin taas baabka kalena haddiiba aa ku dhacda bani aadama tahay maxaa xalkaaga ou yahay waatana marka baabu maa shay kii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquuluhu qofka uu dhahayay wayafcaluhu ou samaynayay <clears throat> man irtakaba qofkii ku dhaco oo fuulo manhiyan canhu wax layska reebay shay layska reebay qofkii koro qaala allahu tacaala alla waxau yihi waimaa yanzaqannaka haddii uu ku fasaadiyo ou ku waswaasiyo min ashaydaani shaydaankii xaggiisa nasqun waimaa yanzaqanaka haddii uu ku taabto uu ku waswaasiyo min ashaydaani shaydaankii xaggiisa nasqun waswaas ayb ou ku taabto fastacid billaahi alla magangal oo ilaahay horta ka magangal haddaad aragto xumaantii inaa ku dhacday acuudu billahi min shaytaan rajiim dheh wa qaala tacaala alla waxau yihi ina aladiina kuwa ittaqow alla ka dhowrsaday ilaahay ka cabsaday idaa haddii masahum ou taabto daa'ifun min ashaydaani waswaas shaydaan xaggiisa ka ahaaday ayb waswaas shaydaan xaggiisa ka ahaaday haddii uu taabto tadakaruu ayb way xusuusanayaan marka ayb wa qaala tacaala alla uu yihi ina aladiina taqow kuwa ilaahay ka dhowrsadee ka cabsaday idaa masahum haddii uu taabto daa'ifun wax shaydaan markaa uu ku taabtay ayaga ee waswaas iyo waxaa ah min ashaydaani shaydaan xaggiisa uu ka taabto tadakaruu allay xusuustaan cadamada alle iyo weynaanta alle ayay xusuustaan fa idaa humaab iyaga oo markaasi mubsiruuna arkaayaba sharti iyo wixii waaba iyagoo ujeedo oo arkaayo oo markaa way ka leexanayaan macnii marka sidaas ayb labadanba marka isticaado in lala yimaado shaydaankiibaa marka shartan iyo waxaan marka ka shaqaynayo wado qofkii marka inuu iska ilaaliyo shaydaankaas ayb kuwa kalena marka waxaa weyaan marka fa-idaahum waa iyagoo mubsiruuna arkayaan xaqi arkaya xaqi iyo qeyrkiis bay kala fahmayaan ayb markaasay noqonayaan oo ay kasoo noqonayaan kuwa kalena wa ikhwaanuhum yamuduunahum fi lqayi uma laa yuqsiruun waqaala tacaala alla waxau yihi waladiina idaa facaluu faaxishatan waladiina kuwa idaa facaluu haddii ay sameeyaan faaxishatan xumi ow amase dalamuu anfusahum ay dulmiyaan nafahooda dakaruu llaha ilaahay xusuusanayaan fastakfaruu dembi dhaaf dalbaayo lidunuubihim dunuubtooda u dembi dhaaf dalbaayo waman yaqfiru dunuuba yaa dhaafo dunuubta ila allahu allah maahane ayb walam yusiruu ma aan daa'imaynin calaa maa facaluu waxay sameeyeen korkiisa aan daa'imaynin wahum yaclamuuna iyagoo og marka ulaaika kuwaadaas jazaauhum abaalmarintooda maqfiratun weeyaan dembi dhaaf min rabbihim dembi dhaafkoo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaaday wa jannaatun iyo jannaad weeyaan tajrii ay dureereysa min taxti qusuurihaa wa ashjaarihaa geedaheedii iyo saraheedii ay hoos qulqulayaan alanhaaru wabiyaalo khaalidiina xaalayiin kuwii ku waaraya fiiha jannaadka dhexdooda wa nicma waxaa nicmo lahaaday oo wanaagsanaada ajrulcaamiliina kuwa shaqeeya ajrigooda wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi watuubuu ilallaahi alla usoo noqda jamiican xaalaatihin dhammaantiin ayuha almuminuuna muminiinay ayuha hoy almuminuuna muminiintanay lacalakum tuflixuuna likay tuflixuu saa u liibaantaan qofkii marka dembi ku dhacay ama shay layska reebay ku dhacay xiiladiisu waa inuu towbad keeno horta inuu shaydaan ka cudubileysto iyo naf towbadna uu la yimaado uu soo noqdo towbana waa shuruudeeda wuu kuu soo sharxay baabu towbati buu kugu soo sheegay xalkii marka waa kaasa ayb marka xumaantii ha ku dhicin oo iska ilaali haddaa ku dhacdana towbo ku orod wacan abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh wali wasalama qaala nabigu waxa uu yihi man xalafa qofkii dhaarto faqaala yiraahda fii xalifihi dhaartiisa dhexdeeda ku yiraahdo billaati waalcuzaa iyaga marka carabkooda dad gaalnimo kasoo baxay ayaa jiray oo markaasi waagii horena billaati walcuza bay ku dhaardhaaran jireen marka ninkii dhaaranayo oo yidhaahda billaati walcuzaa afkiisa ay kasoo baxdo <coughs> falyaqul ha yidhaahdo laa ilaha illa allah ha yidhaahdo meeshaana marka maxaa laga qaadana xumaan haddaad samayso wanaag la imaw xumaantii wanaag ku bedel hadda qofkan billaati walcuzaa afkiisa ay kasoo baxday maxaa la yidhina laa ilaha illa allahu oo cagsigeedaa la imaa oo xaq ah <clears throat> falyaqul ha yiraahdo laa ilaha illa allahu ha yiraahdo waman qaala qofkii yiraa lisaaxibihi saaxibkiisa tacaala kaale u qaamirka aan kula qamaartamo kaale aan qamaar dheelino qofkii yiraahdana <clears throat> falyatasadaq ha waxa sadaqaysto sadaqaha la yimaado qamaarka dadkaa lagu dhibaa oo maalkooda si xaqdarro loogu qaataa qof ixsaan u sameeya cagsigeeda sadaqaa la imaa waatbici sayi-ata alxasanata tamxuhaa saddex xaaladood buu kuu sheegay alimaamu nawowi feeri marka horea ku dhicin xaaraanta shayga manhiga ala reeba haddii aa ku dhacdana saddex xaalad ayuu kuu sheegay isticaada la imaam waima yanzaqanaka min ashayaani nasqun fastacid billah inahu samiicun caliim xalka labaad waxaa weyaan towba la imaamo oo towbadii ku dadaal tan saddexaad waa maxay acmaashii xumayd waxaa ku bedeshaa booskeeda acmaal saalixa oo toosan mutafaqu calayhi kitaabu lumuuri almanhiyi canhu meeshaasuu ku dhameeyey wabilahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcalaa alihi wsaxbi